الحمdu لله رب العاalمين والصلاaة والسلام على رsuuل الله وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أmا بعد فhذا هو الشhريط الثامن والسبعون من أشhرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويبدأ هذا الشhريط من الحديث رقم ألف وثمنمية خمسة وثلاثين قال رحمه الله تعالى وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه ولي وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة saddex alla lama hadlo maalinta qiyaamaha walaa yanduru ilayhim mana fiiriyo walaa yuzakihim mana طahiro oo dunuubta kama dhaafo walahum cadaabun aliim cadaab xanuun kulula way leeyihiin rajulun waa nin midka hore weeyaane calaa fadli maa-in biyo dheeraad ah haysta bilfalaati meel bannaan ah meel qafra ah lama degaana yemnacuhu oo u diidaya min ibni sabiil dadka musaafiriinta ah nin ceel maalan meel qafro ahoo lama degaan a kulaho musaafiriinta ay maraysa ama barkad ku haysta oo u diidaya oo oominaya dadka musaafiriinta ah wa rajulun nin oo baayaca rajulan nin la mubaayacooda yacnii doort ka kala gorgortamay silcatan badeecad bacda alcasri casrka dabadi oo oh, faxalafa billaahi alla ugu dhaartay la akhadaha inuu ku qaatay bikada wa kadaa intaa iyo intaa wallaahina waxaasi waxaa ka bixi intaasay ugu fadhida fa saddaqahu uu u rumeeyey oo ka sidaa kaga iibsaday wa huwa calaa gayri daalika isaguna sidaasi aan ahayn uu yahay arrinku uu yahay wa rajulun iyo nin waa kii saddexaad u dambeeye baayaca imaaman doortay nin imaamad doortay baycadii doorashada ahayd weeya tantadu laa yubaayicu isagoon una dooranaynin ilaa lidunyaa adduunyo mooyaane adduunyo aad ka heshid wasiir ha kaa dhigo gobarnatore ha kaa dhigo xoole ha ku siiyo wuxun sidaas fa in acطaahu minhaa hadduu wax ka siiyo adduunyadii wafaa waa u oofinayaayo doorashadii uu doortay kalama noqonayo oo waa ammaanayaayo daacad buu u ahaanayaa wain lam yucطihim minhaa hadduuna wax ka siininna lam yafi uma oofinaayo oo waa kala noqonayaa doorashadii uu doortay oo dicayd buu ku furayaa oo muxuu ahaaye waa ka goosanayaa muttafaqun calayhi waxuuna ku soo noqon doonaa raqam an radia allahu canhu qaal can nebi sal sl qaal bayna anafkhatayn arbacuun labada afuufood buunka la afuufi doono suurka la afuufi doono nafkhada hore ee nafkhatu sacqi la yidhaaho iyo nafkhada labaad oo la yidhaaho nafkhatulbacsi la yidhaaho waxaa u dhaxaysa afartan qaaluu markaasu odhan yaa abaa hurayra arbacuuna yowman ma afartan beriba qaala abaytu diiday qaaluu arbacuuna sana ma afartan sannadoodba qaala abaytu diiday qaaluu arbacuuna shahran ma afartan bilood ba qaala abaytu yani waa diiday wuxuu leeyahay yani ma sheegayo yani maanan maqlan wax sidaa ku saabsan maana maqal afartan buu maqlay afartankaas wuxuu yahay ma garanaayo ayib ayib wayablaa waxaa baaba'a kullu shayin wax waloo min alinsaani insaanka jidhkiisa ka midihiba waa baaba'ayoo waa dhammaadaa waa baaliyoobaa yacni waa dhammaadaa wey ilaa cajba danab ilaa dabadhilibta mooyaane cajbu danab la yidhaha cuscus bay carabigan ku yidhaahaan hadda carabigansu waxay ku yidhaahaan cuscus bay yidhaahaan laftaas uun maaragtay cajbu danabka la yidhaha mooyaane oo daba dhiliftaasa mooyaane meesha ugu dambaysa dhabarka lafihiisa halkay ku soo dhammaadaan ee baryaha dhexdooda ah halkaas mooyaane fiihi yurakabu alkhalqu isagaa la iska saaraya khalq horta ugu horraysana meeshaa lafs yeelanaysa ee horta hore u ka bilaabmaya halkaa weeyaan goorta dambana halkaasuu ka soo biqilaya kasoo dhalanaya oo jirkii uu ka fidaya uma yunzil llahu alle wuxuu kasoo dejinayaa min asamaa'i cirka maa'an biyuu kasoo dejinayaa fayanbutuuna way soo dhalanayaan kamaa yanbutu lbaqlu siduu begalku usoo dhasho oo kale muttafaqun calayhi xadiidka marka xasde si usoo baxaya iyo hadda ka baynu soo marray isaga say usoo baxayaan dadku wacanhu radia allahu canhu qaala baynama annabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalama fii majlis mar uu nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam uu mجlis fadhiyay يxadiث الqومa raggii u sheekeynayay جاءahu عرaabiy yan ree baadihu yimid faqاala mتى الsاacة waa goorma qiyaamuhu famaضىa rasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم rasuulka alle waa socday yuxadiثu isagoo warramayo oo xadiidkiisiibuu iska watay ninkii umaanu jawaabin faqaala bacdu اlqowm raggii qaarkood baa waxay idhaaheen samica maa qaala wuu maqlay wuxuu yidhi fakariha maa qaala wuu necbaystay hadalka uu yidhi wuxuu uga aamusayaa Eh, su-aalka aanu jeclaysanin wa qaala bacduhum qaarkoodna waxay yidhaheen bal lam yasmac maye eh, ma aanu maqlin midkoodnana ma ahayn sidaa ay sheegeen ma ayna ahayn sidaasna macnahoodu waxaa weeyaan qofku wixii markaa eh, calaamaad iyo intuu u arko uu isagu u maleeya arrintu inay sidaa tahay wuu ka warrami karaa waxba dhibaato male dembina kuma aha marka waxay maqleen nebigoo sal alla alay slam la su-aalay oo ninka u jawaabin rag marka waxaa u maleeyaa subuku ugu jawaabi waayey inuu yahay inaanu maqalqaalle inuu qarre inuu necbaystay midkoodnana ma ayn ahayn wuxuu ugu jawaabi waaye waxay ahayd inuu horta xadiidkiisa dhammeeyuu rabay marka sidaas macnaheedu waxa weeyaan qofka mudariska ah ustaadka ah ama waacidka ah ama muxuu ahaayey sheekha eh dersi ku jira ee mas'alo sheegaya ama qiso qofkii sheegaya isagoo dhexda kaga jira muxuu ahaayey haddii su-aal la su-aalo waa inaan goynin horta uu dhammeeyo mas'aladaas uu waday taqriirkeeda u dhammeeyo markuu mas'aladii dhammeeyo kolka uuga jawaabo hadduu rabo marka haddii uu mana fiicnaba in qofkii dhexda kaga jira hadalkii laga gooyo sidaa lagu keeno lean tashwiish bay u keenaysaa ayb marka ha uma xataa idaa qadaa xadiidahu markuu dhammeeyey xadiidkiisii buu qaala wuxuu yidhi ayna asaa'ilu can isaaca away kii su'aalayey qiyaamahay su'aalayey away qaala markaasuu haa ana yaa rasuula allah waa anigan yaa rasuula allah qaala markaasuu yidhi idaa dayicat alamaana marka ammaanada la dayaco faاntadir isaaca sug qiyaamihii waqtigaas weeyaane qaala markaasuu yidhi kayfa idaacatuhaa dayiciddeedu waa sidee qaala markaasuu yidhi idaa wusida almru marka loo tiiriyo amarka ilaa gayri ahlihi qofkii ku habboonaa qof aan ahayn faاntadir الsaaca sug qiyaamaha kolkaas weeyaane rawahu الbukhaariy marka waxaa weeye nooc min xusni الtacliim ayaa arrintantada ku jirta oo waxaa weeye qofkii isagoo hadlaaya hadalkii marka in lagu gooyo ma aha kolkii muxuu ahayy haddii isagoo hadalkii dhexda kaga jira la su'aalana ah, maxaa waay inaanu hadalka isagu aanu goynin horta hadalkiisa u dhammaysto wa canhu radia allahu canhu anna rasuula lah lla ly slam qaal yusalluuna lakum a'immaduu ka wada way idin tujinayaan imaamyaalka umaradii umare xumaan doonto oo gadaal ka imaan doonto oo salaadda dili doona yuu sheegay fa in asaabuu hadday hagaajiyaan salaadii falakum walahum walahum ma idin dhigay ya ya adigana ya fain asaabuu falakum walahum hmm. waa idin jirtaa idinkiiyo iyaguba waad wada leedihiin wain akhta'uu hadday gafaanna falakum wa calayhim rawaahu lbukhaariy a yo xadiiثa abi hurayra ayb yusaluuna lakum xadiidkeeda wey ayb marka a'immadaas waxa wey hadday salaada hagaajiyaan labadiinaba waa idin jirtaa idinka ma'muuminta iyo idinka iyaga aimada aba ha falakum walahum ha sidaas way sax ayb hadday haleeyaanna idinka waa idin jirtaa iyaga marka waxaa weeye adigu qofka imaamee dadka muslimiinta tujinaya iskaga xidho hadduu faatixada jajabinayo hadduu muxuu ahayey soo طumaaniinada iyo aanu hagaajinayna iskala tuko waxba buuqii ha gelinin dadka masjidka buuqa ka kicinine muxuaha iskala tuko aduu ku dadaal inaad طumaaniinadaada iyo khushuucdaada iyo hagaajisato qofka haddii kolkaas qofkaasu dadka tujinayay ee masjidka aad imaamka ka ihi hadduu yahay qof salaaddii hagaajinaysa hagaajinaya idinka iyo isagaba waa salaaddii waa idin jirtaa oo ajrigii waad leedihiin hadduuse isagu salaaddii halleeyo idinka salaaddiina waa idin sax isaga isagay salaaddii ka hallaysan tahay rawahu albukhaariy waxba ka goosanin oo waxba ha dhihin kanu iskala tuko aayar dadka muslimiinta buuq waxba ha gelinin marka haddii si awood aad u leedahay adigu aad bedeli karto qofkaasoo qof ka habboona aad keeni karto waa gaarkaago inaad ka beddesho waa heli kartaa meesha aad sulta ku leedahay laakiin adoo meeshiina sulta aan ku lahayn inaad meeshii maxaahay kolkii salaaddii laga bixiyo inaad intaad kacdo aada buuqdo aad tidhaaho imaamkan kada ma fiicina kanuu yeelaya salaaddii waa halaynaya salaaddii idinma jirto wax sidaas aad tidhaaho waxaad kordhinaysaa uun fidno iyo buuqunbaad kordhinaysaa mooyaane waxaa ma kordhinaysa kale rawahu الbخarي وعنه رضي الله عنه في qwله taعالى يعني كنتم خyرa أمة أخرجت للناas bu wuxuu yidhi qاala خyر الناaس للناas kuntum khayra ummatin ukhrijat waxaad tihiin ummad lasoo soo bixiyey ta u khayr badan linaasi u khayr badan weeye yani marka linaasida waxay ku tacalluqaysaa jaaro majruurkaasu khayrood ay ku tacalluqaysaa saasuu u fasirayaa waxaad tihiin khayru nnaasi linnaas dadka ta ugu fiican ee dadka ugu nafci badan ee dadka wax tar badan yaatuuna bihim way keenayaan fii salaasil iyagoo katiinadaysan ee fii canaaqihim xataa yadkhuluu fi lislaam ilaa islaamka soo galaan islaamka iyo dirqi ku soo gelinaysaanoo yani waxaa weeye mujaahidiinta intaad gaalada la dagaalantaan ood soo qafaashaan oo soo katiinadaysaan yaad iyagoo katiinadaysan keenaysaan beledka islaamka markay islaamnimadii dhex galaan bay islaamayaan arkaanoo islaamka iyo wanaaggiisa arkaan iyo islaamayaan sidaasay janno ku gelayaan markaasaa iyaguna hortooda haddii sidoodii lagu daayo naar bay geli lahaayeen halo naar bay ahaan marka idinkaa naftooda kolay kutaa uga roon oga waxtar badan wa canhu radia allahu canhu can الnabiyi sal ه alay slam qaal cajiba allahu caza wajal alla wuxuu ka yaabay caza wajal isaga og cajabku xaggiisa siduu ku yahaye min qowmin niman oo yadkhuluuna aljannata gelaya jannada fi salaasili katiinada ku galaya niman katiinada ku galaya silsilada ku galaya jannada fi salaasil yani bisababi salaasil weeyaan silsilada sababtood ku galaya rawaahuma ha ha rawaahuma albukhaari labadan bukhaari baa wariyey marka labada xadiisna waa isku macno weeyaano silsilada sababtood bay jannada ku galayaan waxaa weeyaan silsiladihii lagu soo xidhxidhay ee lagaga keenay dalkoodii kolkii lasoo qafaashay ee beledka islaamkaa la keenay ee marka sabab u ah inay islaamaan kuwaa sababtooday janno ku galeen macanaahu yu'saruun waa la qafaalanayaa wa yuqayaduun waa lasoo katiinadaynayaan uma yuslimuuna markaasay islaamayaan fayadkhuluuna aljanna wacanhu radia allahu canhu can الnabiyi sal ه alay slm qaal axabu اlbilaadi ilى allahi masaajiduha dhulka meesha uu alle ugu jecel yahayu waa masaajideeda wa abqadu lbilaadi ila allah tu alle ugu necab yahay bilaadana waxaa weeyaan aswaaquhaa waa suuqaqeeda suuqaqa melax lagu ibsadaa suuq la yidhaaha maaha shawaaricda iyo jidadka maaha suuq siday soomaalida yidhaahaan iyo kale maaha meesha saylada wax lagu ibsadaa la yidhahaa marka meeshaasu alle ugu necab yahay rawaahu muslim sababku marka ugu necab yahay alle ugu necab yahayna ma aha inayna meeshaasu ayna faa'iido dadka ayna u lahayn ma aha laakiin dadkiibaa xumeeyey oo meel been iyo buuq iyo kafle iyo muxuu ahay wax lagu dhaca iyo waxyaalahaas daar beenaali ihiyo ayay ka dhigeen dadkaa marka xumeeyey rawahu muslim wa can salmaan alfarisiyi radia allahu canhu min qowlihi yani marfuuc aan ahayna mawquuf calayhi ah radia allahu canhu qaal laa takunanna in istaطacta أwala man yadkulu الsuuqa walaa aakhira man yakruju minha laa takuunanna ha ahaanin qof walbaba buu la hadlayaa in istaطacta haddaad karayso أwala man yadkulu suuq suuqa qofka u horeeya gala ha noqonin walaa aakhira man yakhruju minha qof ka soo baxa ka ugu dambeeyana ha noqonin fainahu fainahaa suuqaasu macrakatu shayطaan yani muxuha maxalu ciraaki shayطaan waa waa xarbadii dagaalka xarbadii shayطaanka meeshuu shayطaanku ku dagaalamayey weeyaan ee goobtiisii ah wa bihaa yansibu raayatahu iyaduu ku qotansadaa bandiiradiisana aroortii buu soo kal lahaa shayطaanku soo kal lahaayo wuxuu la soo kal lahaa bandiirad buu la soo kal lahaa malaguna waa soo kallahaayoo bandiirad buu la soo kallahaayoo malagu bandiiradiisa masaajidda hortoodu qutunsadaa shaydaankuna bandiiradiisa suuqu qutunsadaa marka suuqaasu ka shaqaysanaya marka qofka ugu soo horreeyana ha noqonin qofka ugu dambeeyana ha noqonin masaajiddana marka waa cagsi rawaahu muslimun haakada muslim ayaa wariyay xadiidkan kada isagoo sidaa mawquuf calaa salmaana ah waa radia allahu canhu وrawaahu الbrqاniي أbu bkr الbrqاnي واسmه أحmed بn mحamed بn أحmed بn غاalب alkhwarizmiy الbغdاadiي albrqaniyi weeyaan radي الlahu عanهu yaa wuxuu yidhi kitaabkiisuho la yidhaaho aljamcu bayna asaxiixayn la yidhaaho buu wuxuu ku yidhi fii saxiixii ee wuxuu ku yidhi can salmaana radia allahu canhu qaala qaala rasul lah sal l slm marka marfuuc buisa ka dhigay laa takuunanna أwala man yadkulu suuq walaa aakhira man yakruju minha fabiha fiiha fabiha wuxuu ku dhigay ma jira fiiha baada shayطaanu wafarakh iyaduu ku ukumeeyey shayطaanku suuqa yani laga wadaa oo uu ku ku dilaacsaday faqsi baa la yidhaahaa kan oo ka jebinta qobka laga jebiyo ukunta marka kolkay soo baxdana muxuu ahaayey farqi baa la yidhaahaa tafriiqna waa lagu magacaabaya faqsi markaan iyadu intuu ku dhalay kuwa kumaystay kuwa kundilaacsaday weeyaan aad bu u weeyaanu iyada u degay weeye wa can caasimin alaxwal caasim ibni sulaymaan alaxwal qaala hmm, can cabdillaahi bni sarjisa radia allahu canhu qaala qultu lirasuuli اllaahi salى allahu alayh waali slm rasuulka allah waxaan ku yidhi yaa rasuula allahi gafara allahu lak rasuulka allow alla ha kuu dembi dhaafo qaala markaasuu yihi walak adigana adigana alla ha kuu dembi dhaafo qaala caasim caasim baa wuxuu yidhi arrintaas weynayste oo ninkan uu nebigu u duceeyey sala allahu alayh waali wasalam dembadaaf ugu duceeyey baa la weynaado qultu lahu markaasaan ku yidhi cabdullahi bnu sarjis radia allahu canhu istakfara laka rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam ma rasuulkii allahba kuu duceeyo dembi dhaafku kuugu duceeyey qaala nacam walak haa adigana waa kuu duceeyey uma talaa haadihi alaaya aayaddan taduu aqriyey cabdullaahi radia allahu canhu oo tusinaysa qof kasta oo muslimaba rasuulka alla sala allahu alayhi waali wasalam inuu alla dembi dhaafa u weydiiyey taasuna marka waxaa weeyaan waa fadiilo iyo maziyo aad iyo aad u wanaagsan oo qof kastoo muslima gaadhaysa weeyaane buu aqriyo oo ah wاstغfir lidembika walilmu'miniina wاlmu'minaat alla dembi dhaaf weydiiso dembigaaga u weydiiso walilmu'miniin alxamdu lilah muminiinta iyo mu'minaadkana dembi dhaaf alle u weydii saasoo all yani markaa alla amray yani nebiguna waa yeelay weeyaan amarka alle waa fuliyey rawaahu muslim wa can abi mascuudin alansaariyi radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu aleyh waali wasalam inna mima adraka annaas waxay dadku soo gaadheen waxaa ka mid a ah min kalaami اnubuwati اluulaa oo hadaladii nebiyadii hore hadalladii nebinimadii hore ah oo intay ku hadleen dadku ay soo gaadheen oo ay kala dhaxleen oo ay yaqaanaan oo mahmaaha iyo xikma ahaan oo ay isaga haystaan waxaa ka mid ah idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta haddaadan xishoonayni waxaad doonta samee muttafaqun calayhi marka eh, waxaan jeeda rawahu lbukhaariy a haddaadan xishoonaynin waxaa doonta samee marka taasu waxaa weeyaan ma aha ee in loo bannaynaya taasoo kale iyo ma aho waa tahdiid oo waxaa weeyaan haddaabaad xishoon weydeed yani waxaad ka tegaysaaba kolka ma jiro maxaa kale ood ka tegaysaaba waa dhaliil iyo tahdiid weeyaan mooyaane maaha qofka xishoon waayo inay u bannaan tahay wuxuu doono inuu sameeyo marka xishoodkii ugu weynaa arrimo dhan ku xidhnaayen ba haddaad ka tagtay waxaad ka tegaysaa waxaad taxgelinaysaaba ma jiro weeyaan kolka wa can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allau aleyh waali wasalam أول ma يقضى بين الناasi يومa القيامaةi في الدماء أول ma يقضى wax lagu kala xukumo bayna الناasi dadka dhexdooda yومa القيامة في الدimاءi dhiigaga weeyaan متafق عalيه wax dadka lagu kala xukumo oo loogu kala xaqaado waxa ugu horeeya dhiiga dhiigay kala galeen متafق عalيه marka waxaan hadda ka horna soo maray waxa qofka lagula xisaabtamaya inuu ugu horayso salaada aan soo maray oo haddii salaada faradka ay u hagaagtana salaada oo dhan ay u hagaagayso hadday u hagaagi weydana alla subxaana wa tacaala u dhahayay bal addoonkayga fiiriyo wax sunna ah ma leeyahay oo looga kabaayay haddii wax sunnaa ah loo helo salaaddiisii wuxuu ka naaqisiiyey camalada kalena sidaasay ku soconaysaa marka waxay kale yihiin marka labadaan iskama hor imaanayaanoo bayna annaas sidaasa y muxuu ahaaye yaa caddaynaysa marka waxaa jira qofka kolka la xisaabaya aakhiro acmaasha isaga iyo rabbi u dhaxaysana waa lagu xisaabaa bani aadamkana waa loo kala xuquuq qaadaa marka kolkii loo kala qaadayo makhluuqaadka loo kala qaadayo inta awal hore marka dhiigga xuquuq xagga dhiigga ku saabsan leh yaa la kala xukumayaa markaasaa maalkii iyo cardigii iyo wixii kalena ay ka dambaynayaan وعn caaئiشhaةa رadي الله عanهa qaalat qala rasuulu الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igta nuur baa laga abuuray wa khuliqa aljaannu jinkana waxaa laga abuuray min maarijin min naar maarij waxaa la yidhaahaa waxa mukhtalidka ah isku jira ayaa la yidhaahaa makhtalata min axmara wa asar ka isugu jira weeyaan dab isku jir ahoo midaba dhowra isugu jira ayaa laga abuuray min naarin oo naar ah min maarijin mi isku dhafan oo min naarin dab a ah baa laga abuuray wa khuliqa aadamu aadamna waxaa laga abuuray mimaa wusifa lakum waxaa la idiin tilmaamay ee qur-aanka laydinku sheegay rawah muslim marka dee waxa qur-aanka inoogu sheegayna dhowr shay buu qur-aanka alla ku sheegay turaab baa laga abuuray ba mar yidhaahaa kol min tiin baa min tiinin laazib kolle wuxuu yidhaha min salsaalin min xama'in masnuun intaasoo dhan marka waxba iyaduna isma anfinaysee waa maraaxishii uu soo maray hortii hore marka ciid baa la soo qaaday ciiddii waa la qooyoo biyaa lagu qooyey kolkii biyihii lagu qooyey waxay noqotay dhoobo dhegdhegaysa kolkay muddo badaan ay joogtayna way quruntay kadana kolkay sii joogtay way qallashay oo waxaa noqotay mxaa min salsaalin sida muxua galaca iyo dhergi iyo kale iyo now now now dhahaysa haddii muxuu ahaaye la garaaco shanqarinaysa bay noqotay kaasaa aadamna laga abuuray rawahu muslim وعنها رضي الله عنها قالت كان خلق النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن رواه مسلم في جملة حديث طويل rasuulka alla sal ll ly slam akhlaaqdiisu waxay ahayd qur'aankay ahayd qur'aanka ahayd oo yani akhlaaqdiisa kelimadee qur'aanku ka qaatay yani qur-aanku abaqaayey qur-aanku dabaqaayey xadiidkaas dheer uu sheegayaana umulmu'miniin umm radi allahu canha arrintantada dhowr goor baa la weydiiyey dhowr nin baa weydiiyey oo akhlaaqdii nebiga sal ly slam iiga waran yidhihoo markaas sidaa ugu jawaabtay nin yaziid ibni baabus la dhihi jiray iyo nin kaleo la dhihi jiray sacd ibni hishaam ibni caamir kii sacd ibni hishaam yuuna sheegayaa baan u xadiidkan kada hadda uu sheegayo oo markaas xadiidkaasuna qiso dheer buu ahaa yuu lahaayo waxay ahayd ninkaas sacd ibni hishaam la dhihi jiray radia allahu canhu wuxuuhaa nin dhallinyaroo khayrka jecelo jihaadkuu jeclaystay markaasuu intuu xaaskiisii furay oo guryi uu lahaa u iibiyey oo hub ku iibsaday ayuu wuxuu doonay inuu jihaadka u go'o kolkuu baxaayey buu bacdi kibaari saxaaba ridwaan calayhim salaam ugu yimid markaasay marka ka nahiyeeyeeno ay yidhaheen saa ha yeeline rasuulka alla sal sl asxaabtiisii saa ayna ma yeeli jirine islaantaadiina soo cesho guryahaagii soo cesho muxuu ahaye reerkaaga dhaqo jihaadkana ka qayb gal reerkaagana dayso muxuu ahaye cibaadadaadana wado sidii buu marka yeelo markaasu umulmu'miniin radia allahu canha u yimidoo uu waraystay rasuulka alla sala allahu alayh waali wasalam cibaadaadkiisii gaar ahaan salaatuleylka iyo muxuu ahaa ibnu cabaas ba horta u yimid oo yidhi salaatuleylka nebiga sal ly slm iiga warrano markaasuu wuxuu yidhi ma kuu sheegaa khalqiga alla qofka ugu aqoon badan salaatuleilka nebiga sal sl iyo witrigiisii waa caaisha u tag markaasu waraystay marka cibaadaadka nebiga sal sl markay uga warrantay salaatuleylkiisii iyo haddana akhlaaqdiisii waraystay markaasay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu qur'aanka ahayd oo wuxuu qur-aanku xarimin waa xarimi jiray wax bannayn waa bannayn jiray marka qur'aankuna muxuu ahay afdalu akhlaaqi اlbashar ayuu kulansaday marka akhlaaqdii si wanaagsanayd mid alla uu ku abuuray oo dabci alla ku abuurayna way ahayd muxuu ahay mid uu kasbaday oo qur-aanka ku dabaqayna way ahayd rawaahu ah, fi jumlati wa canhu canha radi allahu canha qaala qala rasul lah sl ly slm man axaba liqaaءa allah axaba allahu liqaa'ah qofkii jeclaada alla la kulankiisa allana la kulankiisu jeclaada saasuu yidhi nebigu sal slm waman kariha qofka necbaysa liqaa'a allahi alla la kulankiisa iyo horjoogsigiisana kariha allahu liqaahu alla la kulankiisu necbaada faqultu markaasaan waxaan idhi waxay u malaysay hadalkaasi inuu yahay geeri nacaybka iyo geeri jacaylka qofkii geerida jeclaadana alla waa jeclaadaa qofka geerida necbaadana alla waa necbaadaa sidaa inuu ula jeedo yaa u malaysay markaasee waxay tidhi yaa rasuula allah akaraahiyatu lmowt ma geerida nacaybkeedaa fa kullunaa nakrahu lmowt dhammaanta geerida waa necabnahay marka qofna nabadgeli maayo haddii taa ay tahay oo qofkii geerida necbaadaaba alla u nacaayo qaala markaasuu yihi laysa kadalik sidaa ma aha walaakina almu'mina qofka mu'minkiihi idaa bushira marka loogu bishaareeyo biraxmati illaahi wa ridwaanih alle raxmadiisa iyo e, raalli ahaanshihiisa kolka loogu bishaareeyo wa jannatihi iyo jannadiisa axaba allah axaba liqaa'a allah wuxuu jeclaanayaa alle la kulankiisu kolkaa jeclaanayaa oo marka loo bishaareeyo ee kolkuu sii geeriyoonayo weeyaan yani kolkuu sii geeriyoonayo cinda alixtidaar baa waxaa loo bishaaraynaya malaa'igta alla usoo diray yaa u bishaaraynaysa oo tusaysa manaasishiis iyo darajadiis iyo waxa nicmaha lou diyaariyey markaasuu jeclaanayaayo oo inta nafta ay ka baxayso oo dherarayaayo inta la-aasaya u dherarayaayo o dadka gubaabinayaa dadka daahsanayaa dadka wada iyo oo kolkaasu alle kulankiisa jeclaanayaa fa axaba allahu liqaahu markaasuu allena la kulankiisa jeclaanaya wa ana alkaafira ina alkaafira gaalkuna idaa bushira bicadaabi illaahi wa sakhatihi marka loogu bishaareeyo cadaabka alle iyo cadhadiisa kariha liqaa'u allahi allana kulankiisu necbaadaa wa kariha allahu liqaa'ahu allana la kulankiisu yuu necbaadaa nas'al allaha alcaafiya rawaahu muslim wa can ummi lmu'miniina safiyata binti xuyay safiya binti xuyay bni akhطab alsraa'iiliya radia allahu canha qaalat كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا rasuulka all صلى الله عليه وسلم wuu اعtikaafsanaa xadiidkana wuxuu tusinayaa sida uu qofka muؤminkii sumcadiisa u ilaashanayo sumcadiisa u ilaashanayo oo isaga oo shay mubaaxa samaynaya haddii uu ka boqo dadku inay si xun u fahmaan oo waxan kada uu samaynayaayu suu u samaynayo ayna garanaynin oo u maleeyaan inuu wax xaraama uu yahay inuu caddeeyo oo sida uu waxaasiya u sheego marka umulmu'miniin radi allahu canhaa waxay leedahay rasuulka allah ictikaafsanaa kolkuu ictikaafana meel baa dadab loogu gudbi jiray derin baa meel loogu gudbi jiray masjidka dhexdiisa faataytuhu waanu imid azuuruhu anigoo ziyaaranaya leylan habeen faxadadtuhu waan u sheekeeyey uma qumtu waan kacay lianqaliba inaan gadoomo oo gurigii aan ku noqdo faqaama macii waa ila soo kacay liyaqlibanii inuu igadiyo inuu idhoweeyo famara waxaa soo maray rajulaani min alansaar laba ninoo ansaareed baa soo maray radia allahu canhumaa falamaa ra'aya annabiya sala allahu aleyh waali wasalam markay rasuulka alla arkeen sala allahu aleyh waali wasalam asracaa iyay tallaabada dhufteen oo hore u baxeen faqaala sala allahu alayh waali slam markaa rasuulka yidhi calaa rislikumaa tartiibtiinna tartiib isaga socda innahaa safiya bintu xuyay waa safiya bintu xuyay weeyaan haweeneydan ila socotaaye marka rasuulku sala allahu alayh wasalam isagoo waqti marka habeenaho mugdiyana ay tahay yaa waxaa laba nin ay arkeen isagoo ruux haweenuhu ula joogo marka waxaa suuroobi karaysa in qofkaas qalbigiisa wuxuuna kusoo dhaco oo yidhaaho ninkii hebel habfeeriya nin fiic baaban moodayne xadiidkii umulmu'miniina safiya radia allahu canha ayaa inoo socda marka labadii nina ansaareed markay arkeen rasuulka alla sala allahu alay wasalam oo ruuxa haweenay la socdo waqtigaasuna wakhti mugdi ay tahay yay tallaabadii hore u dhufteen oo hore u laxaadsadeen markaas uu nebigu sala alla alay slam iyo wuxuu yidhi calaa rasiilikum iska socda tartiibtiina isaga socdo tan ila socota waa xaaskaygii weeyaane fa qaala markaasi waxay dhaheen subxaana allah yaa rasuul allah waa ka naxeen arrintaasoo fa qaala markaasuu yidhi ina shayطaana yajri min ibni aadama majra dam labadii nin iyagana arrinta ku cuslaatayoo inuu rasuulka alla sala allahu alayhi waaalih wasalam uu u maleeyey inay tuhmaysteen oo rasuulka alla niya xun ay u qaadeen bay ka baqeenoo markaas iyaguna yidheen subxaana allah yaa rasuula allah yani waa istixjaab weeyaan markaasuu isagoo u caddaynaya buu wuxuu yidhi ina shayطaana shayطaanku yajri wuxuu ka qulqulaa ka xulaa min ibni aadama ina aadamka majra dami meeshuu dhiigga ka xuno ka xulo dhiigu dhiigu xididadiisa si u xulo jidhkiisa u dhex qaado saasoo kaleu shayطaanna u dhex xulaa ibni aadamka wa inii khashiitu aniguna waxaan ka baqay an yaqdifa inuu ku tuuro fii quluubikumaa sharan waxun inuu kusoo tuuro oo qaala shay-an mise inuu wax kusoo tuuro buu muttafaqun calayh marka shayطaanku labadan tada nin nebigu sal ly slm wuu ogaa inay laba ninoo muslimiin ay yihiinoo aynay ikhtiyaarkooda rasuulka alla sala allahu alيyh wali slm aynay ku tuhmaysanaynin laakiin wuxuu ogaa shayطaanka dabcigiisu yaqaanay oo qofku waxaanu niyeysnayn oo khiyaarkiisa aanu ku keenaynin inuu kusoo tuuro oo niyad xun uu geliyo oo kolkaas ay sidaa ku halaagsamaan yuu uga baqay markaasuu u caddeeyey xaalku siduu yahay marka raxmad uu labadaa nin u naxariisanayaana waa ku jirtaa sumcadiisa oo uu ilaalinayaana waa ay ku jirtaa salawaatu ullahi wasalaamuhu عalayh وعn abi عn abi الفضل العabاس بن cabdالمطلب رضي الله عنه qاal شhahidtu mعa rasuuli الlahi صلى الله عليه وآله وسلم يومa xunayn rasuulka alla la jirkiisa ayaan ka qayb galay dagaalkii xunayn falazimtu waan laazimay أna وأbu سفyaan بن الxاriث بن cabdالمطلب rasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم anig iyo wiilka aan adeerka u ahay abu sufyaan ibn alxaris ibn cabdilmuطalib ah radia allahu canhu oo nebigana sala اlه alay slam isku hooye xagga ridaac ay ka ahaayeen baa laazimnay oo isagu ninkaas wuxuu ka mid ahaa dadkii maalinta maalmaha soo islaamay muslimat اlfatxi buu ahaa falam nufaariqhu ma anaan faaruqin warasuulu اllahi sala اله alay slm rasuulka allana calىa baqlatin lahu baydaa baqaltiisa hoo caddayd oo duldul la dhihi jiray iyo mxua nin farwat ljudaami la dhihi jiray usoo hadiyeeyey ayuu saaraa falama altaqa almuslimuuna wاlmushrikuun markay kulmeen muslimiintii iyo mushrikiintii yowalla almuslimuuna mudbiriin muslimiintii ay jabeen iyagoo sii cararaya fatafiqa rasuulu llahi sala lla lay slm rasuulka allah wuxuu bilaabay yarkudu inuu inuu cirbiyo baqlatahu baqashiisii qibala almushrikiin qibala alkufaar xagga gaalada uu cirbiyo wa ana aakidun bilijaami baqlati rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam aniguna aan hayo xakamaha baqasha rasuulka allah sala allahu alayh waali wasalam akufuhaa aan celinaayo iraadata allah tusric inayna ordin oyna xagga cadowga hore u dhexgelin adigoo weerar soo wada asxaabtiisina ay jabeen buu isaguna ka hor weeraraya uu hujuum mudaada ku samaynaya wa abu sufyaana radia allahu canhu aakidun birikaabi rasuuli llahi sala allau aleyh waali wasalam abu sufyaanna uu hayo rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam rikaabkiisa uu hayo oo si aanu rarka ula wareegin rasuulka alla sal ly slam faqaala rasul lah sal sl rsulka alla wuxuu yidhi ay cabbaas naadi asxaaba samura cabbaasow eh, u dhawaaq raggii muxuha quraca yani raggii baycatu ridwan buu ka wada nebiga sal allahu alيyه waali waslam inayna cararin kula kula mubaayacooday qaala alcabaasu radia allahu canhu cabbaasna wuxuu yidhi wa kuntu rajulan sayitaa wax qaala cabbaas cabaas baa wuxuu yidhi wa kaana wuxuuna ahaa cabbaas radia allahu canhu raawigaa leh rajulan sayita nin cod dheer buu ahaa nin dheer oo xoog badan oo dheer buu ahaa cabaas radia allahu canhu sida cumar oo kalea fa qultu markaasaa waxaan idhi beecalaa sawti codkayga kugu dheeraa baan waxaan ku yidhi ayna asxaabu samura awe raggii quraca baan idhi raggii quraca kula mubaayacda rasuulka alay sala slam fa wallaahi allaan ku dhaartay lakaanna cadfatahum waxaad mooddaa soo laabadkoodii xiina samicuu sawtii markay codkayga maqleen cadfatu libili calaa awlaadiha kusoo laab suuratulbaqari baan u jeedaa lo-da kusoo laabadkeeda calaa awlaadiha ilmaheeda ee kusoo laabanta ah lo-da ilmaha yar haysata si isagoo dhawaaqay oo dhaqaaqay oo sii socda hadduu ilmihiisi gadaal ka ciyo isla markiiba isoo rogay <clears throat> intuu yidhaha isoo rogaya marka lo-du siday ilmaheeda durbe ugu soo jeedsato oo kale yaad moodaa buu leeyahay siday kolka hadalkayga maqlaysa markiiba isu soo laabeen faqaaluu markaas waxay dhn yaa labayka yaa labayka hooyey hooyey bay yidhaaheen faqtataluu way dagaalameen hum walkufaar iyagii gaaladii waddacwatu fi lansaar dhawaaqa ansaareed iyo habarwacadka ansaareed maalintaa uu yahay yaquuluuna inay dhahayaan yaa macshara alansaar yaa macshara alansaar ay leeyihiin reer ansaareedo reer ansaareedo uma qasirat dacwa dhawaaqii wuxuu ku gaabtay calaa bani alxaaris bni اlkhasraj yaa bani alxaaris bni اlkhasraj ay dhahayaan fanadara rasuulu llahi sala اlه alay slm rasuulka allaa fiiriyey wa huwa calaa baklatihi isagoo baqashiisa saaran kalmutataawili calayha sidii qof ku hanqalloocsanayo kor isugu taagaya oo kale ilaa qitaalihim dagaalankoodii buu fiiriyey faqaala markaasu wuxuu yidhi haadaa xiina xamya alwatiis hadda weeyaan waqtiguu bacaadkii kululaaday watiis waxaa la yidhaahaa mxuu ahaa dacaadka kulul ayaa la yidhaha yani marka yani wuxuuna ka wadaa waa hadda markuu dagaalkii kululaaday weeyaan hadalladaasna waxay ka mid yihiin hadallada aan looga horraynin rasuulka alla sala allahu aleyh waali wasalam ee fasaaxadiisii tusinaya bay ka mid yihiin al'aana xamya alwatiis iyo laa yantadixu laha canzani iyo hadallo sidaasoo kale ah yaa nebiga alay sl sl on looga horraynin baa jira uma akhada rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alle wuxuu qaaday xasayaatin xabado quruuraxa buu qaaday faramaa bihinna wuxuu ku tuuray wujuuha almushrikiin gaalada wejigooda ku sayray uma qaala markaasu wuxuu yidhi inhazamuu warabbi muxamed waa jabeen rabbigii muxamed baan ku dhaartay fadahabtu waan fiiriyey waan tegay cabaas baa le anduru inaan fiiriyo faida alqitaalu calaa hay-atihi gaalkio sidiisia baan arkay fii ma ara sidaan u arkaayo fwallaahi nebiguna waa jabeen buu leeyahy alayh الsalaatu wasalaam fawallaahi allaan ku dhaartee maa huwa arrinku ma aanu ahayn ilaa an eh, ramaahum bixasaayaatihi inuu xabadiisii qururaxa ku tuuray wax kale ma aanu ahayn famaa ziltu ma aanan ka zuulin araa inaan arkayo xaddahum eh, afkoodii kaliilankii saawir ah wa amrahum arrinkooda mudbirankii sii jeesanaya sii dhammaanaya mxuaha kaliil ama kaal waxaa la yidhaahaa mindida saawirta afta daran afkaga daran baa la yidhaha yani marka waxaa ka wada arrinkoodii oo waxba aan taraynin oo dagaalkeena waxba ka taraynin oo eh, sii jabayaan oo eh, la sii wato ayaan arkayey rawaahu muslim wاlwaطiisu tannuur saasuu ku fasiray marka tannuurkuu ku fasiray wa macnaahu ishtadat اlxarb dagaalkiiba eh, adkaaday weeye kolkaas wa qowluhu xadahum wa bilxaa'i muhmala ay ba'sahum shidadoodii iyo dagaalkoodii buu ka wadaa si birta afkeedao kale ku shabahaya wa can ibni cabaasin can abi hurayrata radi allahu anhu qala qala rasul lah sala allahu alayh wali wasalam ayuha annaas in allaha طayibun laa yaqbalu ilaa طayiba alla waa طayib oo waxaan طayib ahayn ma aqbalo waxaan wanaagsanayn alla ma aqbalo waxa xalaasha ee dar alle loo sameeyey unbuu aqbala yani wa ina allaha allana amara almu'miniina mu'miniinta wuxuu faray bimaa amara bihi lmursaliin waxuu rususha faray buu faray faqaala tacaala alla wuxuu yidhi yani k xagga rususha wuxuu ka yidhi yaa ayuha arusulu kuluu min aayibaati wacmaluu saalixa saasuu rususha alle ka yidhi kuwiina rususha ahow camal wanaagsan sameeya oo wax xalaala cuna oo camal wanaagsanna sameeya wa qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu dadkiina mu'miniinta ahow kuluu min ayibaati maa razaqnaakum washkuruu lilahi ba weli kusii daray cuna waxaan idinku arsaaqnay kiisa xalaasha cuna oo rabbina u shukriya marka labadii arrimood ee rususha uu faray oo xalaal cunid iyo camal saalixa ahayd ayuu faray muslimiintana uu faray isku sibu markaa faray ilan muminiintu atbacdi rususha calayhim asalaatu wasalaam uma dakara rajula ninka buu ka warramay nebigu sal ly slam yutiilu oo dheereenaya asafara socdaalka dheereenaya ashcafa isagoo basaasan aqbara oo boodhaysan yamuddu yadayhi gacmihiisa u taagaya ila samaa xagga cirka u taagayo oo leh yaa rab yaa rab rabbi ow rabbi ow lh mudar ahoo tacbaan oho rabbi aada u baryaaya wamطcamuhu xaraam wuxuu cunaayo uu xaraam yahay wamashrabuhu xaraam wuxuu cabbaana xaraam yahay wamalbasuhu xaraam wuxuu xidhaa xaraam yahay wagudiya laguna koriyo bilxaraam xaraamna lagu koriyey فأnaa يusتaجaabu لذalika kaa xaggee looga aqbalayaa rawahu mslim yani baciid weeye in alla u ka aqbalo qofka sidaas xaraam cunku marka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha mxuah ducada inaan laga aqbalin qofka u keena xalaal cunkuna waxyaalaha ducada in lagu ajaybo keena ayuu ka mid yahay marka qofkan kada laba arrimood ayaa ku kulantayoo midu waxa weeyaan mid keenaysa in ducada laga aqbalo waa iضiraarka mudari weeyaan midna waxaa weeyaan mid keenaysa inaan ducadii laga aqbalinoo wa xaraam cunidda ninkaasuu nebiga sala allahu alayh waali slam wuxuu sheegayaa inay labadooda midda xaraam cunidii rajaxan tahayoo wuxuu leey kaasee baaba allabari looga aqbalaya wacanhu radia allahu canhu qaala qaala rasul llahi sal ly slam halaaatun laa yukallimuhum allah saddex alla lama hadlo yowma alqiyaamati walaa yuzakiihim mana tahiro ma dembi dhaafo walaa yanduru ilayhim mana fiiriyo walahum cadaabun aliim shaykun zaanin oday oday dhilay ah wa malikun kadaab boqor beenaale ah nin madaxoo beenaale ah fara badana ah kuwa intay been shucuubtooda u sheegaa kuwa madaxdiihi wa caa'ilun mustakbir iyo qof mid faqiir ahoo kibiraani ah rawaahu muslim waalcaa'ilu alfaqiir saddexdaaba marka waxay ku noqdeen sidaas ay ku noqdeen midkood walbaba xumahaas uu sameeyey wax sabab ahoo daahir ahoo u geeyaa ma jirin ilaa naftiisa khubsigeeda iyo xumideeda un mooyaane marka odayaasha zinadooda way ku xun tahay dhallinyarada zinadooda dhallinyarada cifadeeduna way ka fiican tahay way ka ajri badan tahay maxaa odayaasha cifadooda وعنه رضي الله عنه قال قال رsuل الله صلى الله عليه وسلم sayxaan وjayxaan والfuraat والniil kul min أnhaar الجannة rawaahu muslim Ah, xadiidkii hore ee aan ka soo baxnay ee salaatullahi yukalimahum allahda ah waxaa mar horaan soo marray oo lix boqol iyo toban iyo toddobaan ku soo marray marka xadiidkan kadu dambaysa wuxuu leeyahay saddexdaa tog saddexdaa webi ee seexaan iyo jeexaan la yidhaah waa fare iyo furaat iyo niil saddexdaa afartaa webiba dhammaantood waa webiyaasha jannada rawaahu muslim webiyaasha jannada weeyaan buu leeyahay marka qaar waxay ku fasireen webiyaasha jannada waxaa laga wadaa dalal islaam inay noqonayaan baa alla tusay oo dadkoodu ay jannada gelayaan laakiin taas marka wax u baahiyeen sidaa loogu fasira mau jiro oo xadiidkii israha ku saabsanaaba waa ku nebigu sala allahu alيyh waali wasalam lagu tusay mxua sidrat lmuntaha salkeeda inay ka soo baxayaan afartaa webi oo asalkoodii yani cunsuruhumaa weliba ku fasir asalkooda waxay ka yimaadaan webiyaalka jannaday ka yimaadaan marka jannada iyagoo ka yimid siday dhulka ugu soo baxaan oo xaggay soo maraan oo ilaan jannaduna oo inaga sarraysaa maxaa loo arki waayey iyo wax sidaasana laysma weydiinayo oo meesha ma imaanayso oo waxaa weeyaan waxyigiiyo lala dooday bay noqonaysaa hataa haddaan u noqono sida waxaan cilmigan sayniska hadda casrigan kada wax la rumaysan yahayna waxay dadka rumaysan yihiin ee roobkan kada inagu soo daadanayaayo inuu horta hore inuu dhulka ka tago oo biyaha dhulka oo kolkay muxuu ahaayey gaar ahaan badaha iyo oo kolka qoraxda shucaceeda uu ku dhaco bukhaar intay noqdaan xagga sare aado oo markay meelaha sare ay aadaan fadhiisto oo qaboobo oo goorta roobnimo usoo noqonayo weeyaan maxaa lala arki waayo marka marka ay aadayaan cirka ay aadayaan rawahu muslim wa canhu radi allahu canhu qaala akhada rasul lah sal slam biyadii rasuulka allah gacanta qabtay faqaala markaasu wuxuu yidhi khalaqa allaahu turbata yowma alqiyaama yowma asabt khalaqa allahu turbata yowma sabt allah wuxuu abuuray ciidduu abuuray maalinta sabtida ah wa khalaqa fiiha aljibaal buurihina waa ku abuuray ciiddaas yowma alaxad wa khalaqa ashajara yowma alihnayn dhirtana maalin ihniineed buu abuuray wa khalaqa almakruuha yowma athulaathaa makruuh waxyaalaha la necab yahay dhibaatooyin kalena maalin hulaad u abuuray wa khalaqa annuura yowma alarbicaa nuurkana maalin arbicuu abuuray wa baha fiiha wuxuuna ku firdhiyey dhulka addawaaba yowma alkhamiis waxyaalaha noolahee dhul socodkuu ku firdhiyey oo ku abuuray wa khalaqa aadam aadamna wuxuu abuuray sala allahu calayhi wasalam bacda alcasri min yowmi aljumca casrka dabadiisoo maalinta jumcadeeda buu abuuray fii aakhiri alkhalqi khalqiga kolka ugu dambeeyey fii aakhiri saacati min annahaar maalintaas sacaddii ugu dambaysay fii ma bayna alcasri ila alleyl inta casrka ilaa habeenkii rawaahu muslim kaasuna waqtigaasuna waxa weeyaan waqtiga axaadiista badankoodu ay ku timid muxuu ahaayey inuu yahay saacatu lijaabada maalinta sabtida ku jirta kaas weeyaan xadiidkan kada wuxuu ka mid yahay axaadiidta dadka qaarkood ay dacaniyeen ee muxuuha saxiixu muslim ku jirta xadiidku waa saxiixu muslim uu ku jiraa marka rag baa waxay dacaniyeen oo ay yidhaaheen xadiidkan kada rag aimatu xadiid ka mid ah caliy ibnu lmadini iyo bukhaari iyo hayru waaxid yaa waxay yidhaheen xadiidkan kadu ma ah muxuu aha xadiid marfuuca ma ahee waa israa'iiliyaadku ka mid yahay oo waa xadiidtii abu hurayra radiallahu canhu kacbe kacbe bahalkii muxuaha kacb alaxbaar uu ka warin jiray oo marka dadka qaarkood ay u qaateen inuu nebiga ka wariyo sala allahu alayh waali wasalam taasuna waa dhici jirtay bay dhaheen abu hurayra radiallahu canhu majliskiisa yuu kolkuu axaadiidta sheegayo kolala axaadiista nebigu ka warin jiray sala allau alay slam kola isagaa fatiyoon jiray kolalo mxuahay sheekooyinka kaleu sheegi jiray wuuna kala caddayn jiray isagu radiallahu canhu marka kolkuu kaco abu hurayra majliskiisa dhammaado iyo dadka qaarkood wax isku laqbadi jireen sidaasay yidhaaheen ragga qaarkood laakiin muxuu aha wuxuu le waqad xarara dalika albayhaqiyu wa taclil albukhaariyi iyahu haabitu fi taarikhi اlkabiir wandur alasmaء wasifaat lilbayhaqi yani saasuu leeyahay marka wuxuu leeyahay laakiin sheekh alalbani arrintaa waa diidaayo wuxuu leeyahay xadiidku صaxiix weeyaanoo wax male maطcana ma leh waa sidaa uu sheegay rasuulka alla slى الlahu عalيه وalيه waslم وعan abi sulaymaana khaalid bn اlwaliidi radي allahu canhu qaala laqad inqaطacat fii yaddii gacantayda waxaa ku kala go'day yowma mu'ta maalintii mu'ta dagaalkii mu'ta ee umaradii lagu laayay isagoo goortii dambu jeeshka soo badbaadin jiray radia allahu canhu tiscatu asyaafin sagaal sayfood famaa baqiya fii sayfi gacantayda mayna ku soo hadhin ilaa safiixatun yamaaniya ilaa seef ballaadhan oo yeman lagu sameeyey mooye safiixa waxa ballaadhan si loox oo kale ah baa la yidhi seefta baldhaban ee weyn rawahu albukhaariy wa can camr bn اlcaasi radi allahu canhu ana samca rasuul lah salى allahu alيyh wali wslam yaquul idaa xakama alxaakim qofka xaakimku markuu xukumo faاjtahada uu ijtihaado oo ra'yigiisa u isticmaalo uma asaaba uu xaqii asiibo xaqii sida alla uu ahaa alla agtiisa ku ahaa nafs alamriga ku alla ku hagaajiyo falahu ajraan laba ajri buu leeyahay ajru اlisaaba wa ajru اlijtihaad wain xakama faاjtahad hadduu intuu xukumo uu ijtihaado dadaalo faأkhطأ uu gafana falahu ajrun ajr hal ajr buu leeyahay oo ajrulijtihaad ah muttafaqun calayhi waa ka aan soo marray qisadii sulaymaan iyo daawuda ku soo maray wa can caaishata radia allahu canha ana nebiya sal ly slam qaal alxuma min fayxi jahannam qandhadu waa kaarka jahannam iyo karkeeda weeyaan fa abriduuha bilmaa'i biyo iskaga qaboojiya rawaahu muttafaqun calayhi marka yani in kolkaa qofka qadhada haysa uu qabaysta iyo biyo isku shushubay iyo in lagu rusheeyo iyo sidaas wey sida umu muxaahaye asmaa binta abibakr radiallahu canha ay yeeli jirtay oo kolkii loo keena haweenka jiran iyo iyo diraca mxuahaye iyo jirkeeda dhexdeeda dhexdiisa biyo kaga rushayn jirtay wa canha radi allahu canha can الnabiy sal ly slm qaal man maata wacalayhi sawmun saama canhu waliyuhu muttafaqun calayh qofkii dhintay isagoo soon lagu leeyahay ha ka soomo weligiisu yani waaridkiisu ha ka soomo ama ilmihiisa ama waalidkiisa ama walaalkii dadkaasu ha ka soomo muttafaqun calayh soomkaasuna inuu ramadaan yahay iyo inuu nadar yahay iyo inuu kafaaro yahay uma kala qaadin wاlmukhtaaru sida la doortay waxa weeyaan buu leeyahy jawaazu sawmi soomka banaanaanshihiisa caman maata qofkii dhintay وعalayhi soomu soomna lagu leeyahay lihada الxadiiث wاlmuraadu bاlwaliyi الqariib qofka dhow baa laga wadaa weligana waarian kaana aw hayra waari ama ku dhaxalkii wax ku lahaado ama ku aan dhaxalka wax ku lahan sida inaabtigi iyo wiilka gabadhiisu ay dhashay iyo kuwaas oo kale iyo dhaxaltooye ma aha dhaxalka wax kuma leh haddana qariib way yihiin wacan cawf bni malik bni ufayl na ufayl ibni sakbara yani oo caaisha muxuu ahay walaalkeed xagga hooye ku ahaa ana caaishata radia allahu canha xuditad waxaa looga warramay ana cabdالlahi bni zubayri radي allahu canهuma qaala fii baycin iib ow caطaa'in ama bixin deeq ay wax bixisay acطathu caaisha radi allahu canha ay bixisay radi allahu tacaala canha inuu ka yidhi wallahi lan tantahiyanna caaisha walla caaisha way iska daynaysaa maalkan ay ku ciyaarayso aw laaxjurannahaa laaxjuranna calayha ama waan sharayaayo waan ka joojinayaa maalkeeda inay ku tasarufto qaalad markaase waxay tidhi ahuwa qaala dalik hada ma isagaa sidaa yidhi qaaluu nacam ha isagaa sidaa yidhi qaalad markaase waxay tidhi huwa lilaahi calaya calaya nadr huwa xaalku wuxuu yahay lilaahi calaya nadrun inuu alle nadar igu leeyahay alla ukalima ibna zubayr abadan inaan ibnu zubayr aanan weligay la hadlin deeqdeedaas sida u duray bay ka cadhootay fastashfaca ibnu zubayri radia allahu canhuma ilayha wuxuu ugu ergaystay xiina taalat alhijra markay hijradii ku dheeraatay goynta ku dheeraatay muddad ugu ergaystay faqaalat markaasay waxay tihi laa wallaahi laa ushaficu fiihi abadan weligay erge ka aqbali maayo walaa ataxanasu ilaa nadri nadirkaygana jabin maayo falamaa taala dalika cala bni zubayri radia allahu canhuma markay arrintaas ku dheeraatay ukallama la hadlay almiswar bna mahrama cabdiraxmaan ibn alaswad ibni cabdiyaquus radia allahu canhuma labadaa nin oo min bani zuhra ahoo min akhwaali rasuuli llahi sala allau alيyه wasalam oo qaraabanimadii nebiga sal l sl caaishana u xurmayn jirtay wa qaala wuxuuna ku yidhi lahumaa labadood wuxuu ku yidhi anshudukum allaha allaan idinku dhaariye anshudukum allaha allaan idinku dhaariye lama adkhaltumaani calaa caaisha radi allahu anha waa inaad ii gelisaan caaisha radi allahu canha fainahaa laa yaxilu laha uma xalaal aha an tandura an tandira qaطicati inay goynteeda ku nadartaa uma bannaane eh ilan qaraabadeedu ahaa waa kii nebiguna sal lla alay slam oo amray qofkii dhaar ku dhaarto oo kayrkeedu ka fiican arkaayo inuu dhaartiisa jabiyo uu ka kafaara guto iyadiina fa aqbala bihi waxaa la soo socday almiswar wa cabdiraxmaan radi allahu canhum xata istaadana calaa caaisha radi allahu canha ila caaisha inay kasoo usoo galaan ay ka dalbadeen faqaala waxay la yidhaaheen kolkay idin dalbaayeen assalaamu calayki waraxmat ullahi wabarakaatuh an nadkul qaalat caaisha radi allahu canha udkuluu soo gala qaala kullunaa ma dhammaantaya marka waxay u qarinayaan ibnu zubayr qaalat nacam udkuluu kullukum dhammaantiin soo gala walaa taclamu anna macahuma ibna zubayr ibnu zubayr inuu la socdana maay ogaa falamaa dakhaluu markay soo galeen dakhala ibnu zubayr alxijaaba radia allahu canhuma cabdullahi ibnu zubayr xijaabkii iyo caaisha isugu tuuray oo guduhu galay ilan waxa weye maxram weeyaan isagu faاctanaqa caaishaةa radi allahu canha caaishuu isku duubay watafiqa wuxuu bilaabay yunaashiduhaa inuu dhaariyo wayabkii uu ooyo watafiqa waxay bilaabeen almiswar wacabduraxmaani radi allahu canhuma yunaashidaaniha inay iyadana dhaariyaan ilaa kallamatu inay la hadasho mooyaane waan ku dhaarinay waa inaad la hadashaa bay leeyihiin waqabilad minhu ay ka aqbasho wayaquulaani waxayna dhahayaan ina الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalam nahaa cama qad calimti min alhijra nebigu sal ly slm wuxuu nahiyey waxa aad og tahaye goynta ah waa nahiyey walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaai layaalin qof muslimana uma bannaano inuu walaalkii ka haajiro saddex beri wax ka badan falama agharuu calaa caaishata radia allahu canha markay caaisho ku badiyeen min atadkirati xusuusin iyo wataxriiji dambaajin yani dembi inay arrintaasu tahay ay ku xukumaan tafiqad bilowday tudakiruhuma inay iyaduna xusuusiso muxuu ahay waa tabki ay ooydo wa taquulu ay dhahdo inii nadartu anugu waa nadray wa nadru shadiid nadarkuna waa daran yahay falam yazaala biha ma ayna ka zuulin xataa kallamat ibna zubayri radia allahu canhuma inay kala hadashay wa actaqad fii nadrihaa nadarkeedaasna waxay xoraysay dalika ee kaas arbaciina raqaba afartan qof bay xoraysay wa kaanat tadkuru nadraha nadarkeeday xusuusan jirtay bacda dalik fatabkii way ooyi jirtay xataa tabulla dumuucuha ilaahay ka qoyso ilmadeedu khimaaraha gambadeeda hada min taqwaaha radia allahu canha alla kacabsigeedii weynaa iyo taasuna ka mid tahay wacan cuqbata bni caamirin radia allahu canhu anna rasuula allahi sal allau alay wasalam kharaja ilaa qatla uxud raggii shahaadadii uxud buu u baxay sanadkii ugu dembeeyey fasallaa calayhim waa ku tukaday markii uu muxuu ahaayey ummaddiisa u wadacayay weeyaan amwaatan wa axyaa bacda hamaani siniin sideed sano dabadeed kalmuwadici sidii qof sagootinaya lilaxyaa'i walamwaat dadka nool nool iyo dadkii dhintayba ثuma طalaca ilى lmimbar mimbarka ayuu koray oo dadkii noolaa uu sagootinayo faqaala markaasu wuxu uhi innii bayna aydiikum farad anigu hortiinaan idiin ahay ceelalyo ceelalyaan ahay idinka sii horeeya baan idiin ahay ama horseed baan idinsii ahay وإنii شhahiid wa ana shahiidun calaykum anama rag baan idinku ahay wa وإna mawcidakum alxawd madashiinnuna aan isugu imaanaynaana waa xawdka barkadayda weeyaan wa inii la anduru ilayhi min maqaami haada waa in muuqdaayo hadda waan arkaayayo waan u jeedaa meeshanaan taagnahay baan uga jeedaa ilan mimbarkiisa hadimadiisa xawdkiisa dushiisay ahaayeen ayb marka isagoo adduunka joogo aakhire arkaya rasuulku sala allahu alayh waali wasalam sidaan hadda ka hor soo maray qof ummaddiisa ka mid ah oo albara ibni malik mise wuxuu ahaa muxuu ahaa anas ibnu nadri buu ahaa baa jannada u uraysay u carfaysay isagoo nool adduunyada jooga radia allahu canhu ardaa ha wainii wallaahi lastu aksha calaykum idinkama baqaya an tushrikuu inaad gaalowdaan yani dhammaantiin aad gaalowdaan walaakinii akhsha calaykum waxaase idinka baqaya an addunya addunyadaan idinka baqaya an tanaafasuha inaad ku tartantaan qaala wuxuu yidhi ninkan cuqbata bni camir radia allahu canhu fakanat aakhira nadrati nadartuha ilى rasuuli اllahi salى allahu alayh waalih wasalam mutafaqu calayh aragti aan arkay rasuulka alla sala allahu alيyh wali wslam tii ugu dambaysay bay ahaydoo markiiba jiradii baa bilowday wa fii riwaayatin walaakinii akhshaa calaykum addunya adduunyaan idinka baqaya an taraafasuu fiiha inaad ku tartantaan wa taqtatilu aad ku dagaalantaan fatahliku aad halaagsantaan kama halaka man kaana qablakum sidii ummadihii idinka horreeyeyba ay u halaagsameen qaala cuqba radiyallahu canhu fa kaana aakhira maa ra'aytu rasuula allahi sal slam cala almimbar waxay ahayd markii ugu dambaysay aan mimbarka dushiisa ku arkay ahayd wa fii riwaayatin qaal innii faratun lakum cayalal yaan idiin ahay wa ana shahiidun calaykum markhaati baan idinku ahay wa innii wallahi la anduru ilaa xawdi al'aan barkadaydii baan hadda arkaaya wa innii ucطiitu mafaatiixa khazaa'ini alard khasnadaha dhulka furayaashoodii baa la isiiyey mise wuxuu yidhi mafaatiixa alard wa innii wallahi laa akhaafu calaykum an tushrikuu bacdii inaad dabaday gaalowdaan idinkama baqaayo walaakin akhaafu calaykum an tanaafasuu fiihaa inaad adduunya ku tartantaan baan idinka baqaya waana middaa midda dhacday wاlmuraadu bالsalaati calىa qatlى uxud adducaaءu lahum la salaaة almacruufa wuxuu leeyahay waxaa looga jeedaa salaaddan hadal sheegay uu ku tukaday laleeyahay waxa weeyaan duca uu u duceeya laga wadaa mooyaane salaatuljanaazadan macruufada a ma aha oo shuhada ahaana shuhadadana laguma tukado saasuu leeyahay alimaamu nawawi radi allahu canhu laakiin midaasu saxiix ma aha oo waxaa salaadii salaaduljanaazu ku tukaday oo maxaa taana waxaa tusinaysaa riwaayad baa waxay dhehaysaa mutafaq calayha ah inahu sallaa calaa ahli uxudin salaatahu cala almeyit siduu meydka ugu tukada buu ugu tukaday bay dhehaysaa marka waa ku tukaday waa ku tukaday nimankaas iyaga ah waa ku tukaday salawaatu ullahi wasalaamuh calayh wa can abi zaydin camr bni akhطab alansaariyi radia allahu canhu qaala sallaa binaa rasuulu اllahi salى اllahu alيh wali wslam alfajra rasuulka allah wuxuuna tujiyey salaada subax buuna tujiyey wa sacida almimbara mimbarkuuna koray kolkuu salaaddii tukadayba fakhaطabanaa waa noo khudbeeyey xataa xadarat الظuhru ilaa duhurka ay ka gashay fanazla waa degay oo fasallaa waa tukaday ثuma sacida almimbara haddana mimbarkiibuu koroo ku noqday xataa xadarat alcasru ilaa casrka ay ka gashay ثuma nazla waa dego fasallaa waa tukaday ثuma sacida almimbara mimbarku haddana koray xataa qarabat ishamsu ilaa qoraxdii ee ka dhacday fa akhbaranaa wuxuu nooga warramay bimaa kaana wamaa huwa kaa'in wixii dhacay iyo wixii dhici doono dhanba adduunka oo dhan buu noo soo kor ya maa kaana wamaa huwa kaa'in wixii dhacay iyo wixii dhici doona buu nooga warramay fa aclamunaa axfadunaa ka nooga xifdi ka noogu cilmi badani waa ka noogu xifdi badane khudbadaa maalintaas si fiican u qabsaday maalin dhan oo dhacdo iyo baxdo uu khudbaynayay oo nebigu sal ly slm cilmi iyo xikmad uu daldalayay wuxuu sheegay weynankiisa iyo farabadnidiisa wanaaggiisa wax la qiyaasi karo ma aha maalintaas isagoo lagu og yahay in jawaamicu jawaamiculkelim alla uu siiyey oo eray keliya oo aakhiriya adduunba khayrkooda ku koobi jiray waa haddana maalin dhan saa u khudbaynayay salawaatu ullahi wasalaamuh calayh rawahu muslim وعn caaishaةa radي allahu anha qalat qala rasul اlahi slى اله alيه wslam man nadara an yuطiica allaha falyuطichu wman nadara an yacsiya allaha falaa yacsih rawahu الbukhaarي qofkii ku nadra inuu alla aطeeco ha aطeeco wax khayra ku nadraayo qofkii inuu alla caasiya ku nadro oo wax macsiya ku nadraana yaanu alla caasiinoo ha jabiyo nadarkiisa rawaahu الbukhaariي w can أmi shariikin radي allahu canha ana rasuula اlah sl ly slm amarahaa wuxuu faray biqatli اlawsaaq alawsaaq waa jamcu wasaq waa baashan qoratada ee cadcad ee guryaha iyo gasho weeyaan inuu inay laysabuu faray wa qaala wuxuuna yidhi kaana yanfuqu calىa ibraahim salى اllahu عalayhi wasalam ibraahim buu dabki ku afuufayey muttafaqu calayh